الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنا أما بعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرون من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التأصيلية وهو عمدة الأحكام min kalaami sayid اlanaam wuxuu hi alxaafid cabdulqani almaqdisi raximah اllahu tacaala baabu rahni wagayri wuxuu baab u yahay rahanta iyo waxyaabo kale oo baabka lagu sheegay sida xawaaladda almuflis waqafka iyo axkaamtiisa alhiba ashufca iyo masaail lamida abwaab lamida rahanta luqa ahaan waa in wax la xabiso wey kullu nafsin bima kasabat rahiina sharcanna waxaa loo yaqaanaa waa tawhiqatu daynin bicaynin yustawfaa minha cinda tacahuri alwafa ama cinda tacahuri alwafa waa dayn in lagu adkeeyo shay lagu adkeeyo soomaalina rahanun baynu idhaahdaa oo waxa weeye haddii la bixin waayo lacagtii rahantaa inta la iibiyo laga goosanayo dayntii laga goosanayo can caaishata radia allahu tacaala canha ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu ana rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam ishtaraa waa ka iibsaday min yahuudiyin nin yahuudiya طacaaman cunto ayuu ka iibsaday wa rahanahu waa u rahmay dircan dirac oo min xadiidin bir samaysan yacni diracii dagaalka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam nin yahuudiya inuu ka daynsaday heed sida riwaayaadka kale ku yimi raashinkaasi shaciir buu ah lacagtana iga sug buuri waa albaycu ilaa ajal albaycu almuajal marka nabigu wuxuu qaatay raashinkii lacagtana ha laygu yeesha buuri wuxuuna rahmay nabigu calayhi salaatu wasalaam diricii uu ku dagaalamayey ayuu rahan u dhigay inta uu ka bixinay xadiidku wuxuu asal u yahay oo loo daliishanayaa rahantu inay mashruuc tahay ilaahayna kitaabkiisa waa ku sheegay wain kuntum calaa safar walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda marka xadiidku aayaddu waxay sheegtay xaaladdii safarka oo dadku laga yaabo inaanay cid badan oo markhaatiyaala iyo wax la mida iyo dad socoto laga yaabo inaanay dibba isweelinayo wixii la mida xaalad gaarabay iska leedahay marka culimmada qaar waxay yidhaahdeen safarka unbay ku bannaantay laakiin sida jamaahiiru ahlilcilmi qabaan ee loo badan yahay sida ilaahayba kitaabkiisa uu safarka ugu banneeyey bay magaaladana ugu bannaan tahay waayo baahida loo qabo safar iyo nagaadi labadaba waa isku mid qofkii u baahda dayntiisa inuu rahanu sameeyo xaq buu leeyey qisadanina madiinay ka dhacda nabiguna nagaadi buu ahaa safar ma ahayn markaa way bannaanta rahanta ayuu xadiidkani daliil u yahay mashruuc inay tahay xadiidka waxaa kaloo loo daliishaday masalo weyn oo dadku aad isu weydiiyaan oo ku saabsan qofka xalaal iyo xaaraanba ka shaqaysta ma lala macaamilay ama xoolihiisu ay xaaraan u badan yihiin ma lala macaamilay wax ma laga iibsanayaa waxa weeye wax ma laga iibinayaa dabeedna lacagtuu ku siinayo mar haddii xoolihiisu xaaraan u badan yihin waxaad u badinaysaa inay xaaraan tahay ma lala macaamilaya mise lala macaamili maayo xadiidkan iyo kuwa la midka culimmadu waxay u daliishadeen qofka xoolihiisa marka la qiyaaso xalaal iyo xaaraan xaaraantu badan tahay xaaraantu badan tahay in lala macaamili karo waa ninkii kabarhka qaadka haystay ee aynaan shaqo kale ku ogeyn halkaa ku nool waa lala macaamili kara waxaa la diidayaa uun mijintii uu hadda iibiyey ee aad arkaysay ee lacagtiisa loo dhiibay lacagtii inaad wax kaga iibiso ama aad kula macaamisho taasaa la diidaya laakiin haddaad meelo kale isugu timaadaan oo aad wax kala iibsataan ma hubtid inay lacagtii qaadka tahay iyo in eedadii londhan lacag uga soo dirtay kala garan maysid inaad gashana waxa weeye kuma khasbadin dabagalkiis xaguu ka keenay ma kabarhkiiba ma meel kala lagaa dooni maayo taana waxa u daliila nabigu calayhi salaatu wasalaam yahuuddii buu la macaamilayey yahuudduna akaru maalihim xaram ilahayna kitaabku ugu sheegay wa akhdihim alriba waqad nuhuu canhum wa aklihim amwaala annaasi bilbail samaacuuna lilkadibi akkaaluuna lisuxt xaaraanta iyo aklu amwaali innaasi bilbaail iyo ribada aad bay u badsadaan sidaas awgeed ayuu haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam la macaamilay wa can abi hurayrata radia allaahu tacaala canh marka laakiin inaad ka xalaal miirataa iyadu waa wax wanaagsan haddaad ka xalaal miiranayso banaanaanshahaynu inay kuu bannaan tahay wacan abi hurayrata radia allahu tacaala can ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi madlu lghaniyi kii haniga ahaa ee waxayay meermeerintiisu dulmun dulmi weeye isagoo awooda oo haya inuu deyntii bixin waaya wuxuu uhi nabigu waa dulmi fa idaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa malii'in mid buuxa bimacnaa waa milyaneer maaha ama waa maalqabeen maaha malii deyntii lagu lahaa buu hayaa alqaadiru calaa wafaa'i dayn wuxuu awoodaa deynta inuu bixiyo ama ha yaraato ama ha badnaato faidaa utbica axadukum haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa malii'in mid deynta bixin kara falyatbac kii deynta lahaa ha raaca bimacnaa hadduu xawilo waxa weeye ha aqbalo oo xawilaaddaas ha qaato daynta kii lagu xawilay ha u doonto xadiidkani wuxuu daliil u yahay masalada loo yaqaano masalatu alxawaala xawaaladuna waa taxwiilu dayn ama naqlu dayn min dimmatin ila dimma dayn ayaa la xawilayaa waxaa laga xawilayaa kii wax xawilayay min dimmati almuxiil ilaa dimmati almuxaali calayh waxaana lagu xawilayaa mid kaloo dayn lagu leeyahy marka arkaanteedu saddex shaksi weeye arkaantu intaa waa ka badanta laakiin saddex shaksi baa meesha jooga mid waxaa la yidhaahdaa muxiil waa nin dayn lagu leeyahay laakiin dayntii lagu lahaa ayuu doonayaa cid kale inuu ku xawilo muxiil waa kii wax xawilaya iyo muxtaaj ka la xawilay ee daynta hore leh ee kan wax xawilaya daynta kule iyo muxaalun calayh kan lagu xawilay waa saddexdaas marka jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin waxaa shardiya rida almuxiili waalmuxtaal ka daynta xawilaya ka daynta xawilaya ninbaa dayn kule isla mid kale ku leeyi waa ninka wax inuu raalli noqdaa waa shardi oo waxa weeye midaad deyn ku leedahay intaad u timaado haddii aad ku tiraahdo waar deyntii aan kugu lahaa waxaan ka qaadanayaa hebel oo aan maqlay inaad deen ku leedahay waa inuu ku waafaqaa waa inuu aqbalaa xawilaaddaas cagsiguna waa la mid rida almuxtaaj kan la xawilayaana waa inuu isaguna aqbalaa oo hadduu yidhaahdo deyntaad igu lahayd hebel baan kugu xawilay uu yidhaahdo adaa la ii kaa qaatee ka ahay dirar hadduu yidhaahdo xaq buu leey laakiin almuxaalu calayhi ka daynta lagu leeyahayee saddexaad ee lagu xawilayo kaas raalli ahaansihiisu shari maaha inuu raalli noqdaa shari maaha waayo isaga mar walba dayn baa laga sugayay dayn baa laga sugaya marka haddii la yidhaahdo hebel baa kaa qaadaya iyo hebel baa kaa qaadaya macna samayn mayso taas waa masalo masalada labaad nabigu wuxuu amar ku bixiyey haddii lagu xawilo oo qof waxhaya sida la filay lagugu xawilo falyatbac amar wey aqbal xawaaladaas ma waajib waajibba mise waa sunne asalku waa in la yidhahdo waa waajib lianna alamra lilwujuub laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa sunna wey sababtu waa maxay waa xaq qofku uu leeyahay marka cidda uu ka sugayo iyo cidduu wax dayminayo iyo cidduu la macaamilayo khiyaar buu uleeyey marka waxay leeyihin waa min baab annadbi walirshaad wey waajib maaha waxaa kaloo afarta madhabood isku waafaqeen ninkii wax xawilayey markuu dayntii ninkii ku lahaa uu nin kale ku xawilo oo u aqbalo uu idhaahdo dayntii ninkaa kalaan ka doonanay uu ka aqbalo kii wuu xawilay inuu beri noqonay aan lagu soo noqonay meeshaynu ka dhex baxay oo kaasi hadduu saagsaago oo uu meermeeriyo ama uu kaco ama waxyaabo kale ku yimaadaan inaan lagu soo noqonay masaa'il bay culamada qaar ka soo reebeen laakiin asalku waa sidaas afarta madhaboodna waa isku waafaqsan yihin waayo macnaha xawaalada laga leeya waa sidaas ujeeddada laga leeya mar hadduu dayntii xawilay kii lagu xawilay la garanayo dayntiina laysla garanayo qadarkeeda iyo waxay tahay kii la xawilayayna uu aqbalay kii uu xawilayeyna uu xawilay dayntaasi saasay ku xawilantay marka ninkii muxiilka ahaa beri buu noqonayaa oo dayntii loo raaci maayo wa radia allahu tacaala can qaala qala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam aw qaala ama waxa uu abu hurayra samictu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh man adraka kii soo gaadha maalahu xoolihiisa bicaynihi oo sidiisii ah waxba aana iska bedelin xoolihii uu garanayo sidiisiiya cinda rajulin nin agti aw insaanin ama qof agti kaasoo qad aflasa caydhoobay fa huwa isagu axaqu bihi xoolaha isagaa uga mudan min hayrihi dadka kale ee daynta leh xadiidkani isaguna wuxuu asal u yahay baabu tafliis baabka loo yaqaan almuflis fiqi ahaan waa man kaura daynuhu calaa maalihi wey waa ka xoolihiisa iyo dayntiisa dayntiisaa badan xoolihiisu kuma filla marka la ysu geeyo inay daynta ka bixiyaan dayn badan baa lagu leeyay xoolihiisuna aanay ku fillay marka waxaa lagu samaynayaa wax la yidhaahda tafliis baa lagu xukumaya altafliis waa alqadaau biannahu muflis ninkaasi inuu kacay oo daymoobay baa lagu xukminaya jumhuuru ahlilcilmina waxay qabaan qaadi baa ku xukminaya axaadu nnaas ku xukmin maayaan waa in maxkamadi ku xukuntaa qofkaasi inuu xaaladaa gaadhay marka waxaa dhacaysa xoolihii uu haystay baa la ysu keenayaa waxaa loo qaybinayaa dadkii deynta ku lahaa asalku waa sidaas waxaana loogu qaybinayaa nisbo barcentage oo haddii la yidhaahdo xoolaha la hayaa boqolkiiba toban bay deynta kaga filan tahay kii kunka ku lahaa boqol baa la siinaya kii boqolka ku lahaa toban dollar baa la siinaya kii tobanka kun ku lahaa kun baa la siinaya kii boqolka kun ku lahaa toba kun baa la siinaya marka midna waxaa la siinayaa boqol dolar midna toban kun laakiin waxaa kala duwan nin waliba dayntii uu ku lahaa boqolkiiba toban baa laga siiyey haddii la yidhaahdo boqolkiiba konton bay u gaadhaysaa kii kunka lahaa shan boqol baa la siinaya oo sidaas kala badh wixii uu lahaa wixii ay u gaadhay masaladaasi markay sidaa tahay xadiidku wuxuu ka hadlayaa daymahan waxaa ka mida ninkan kacay waxyaaba uu soo iibsaday intaanu kicin ama intaan xukunkaa lagu xukumin gaadi buu soo iibsaday dhul buu iibsaday guri buu iibsaday moobeello qaali uu iibsaday waxyaabo kale uu iibsaday markii xukumkaasi ku dhacay la ysugu yimi ee xoolihii la qaybsanayay ayaa waxaa la yidhi ninka xoolihiisii oo sidiisii arka isagu geli maayo barsentagekiisi wixiisu qaadanaya wuxuu la noqonaya bayci unbuu ka noqonaya gaadhigiisuu qaadanaya markaa deenkiisu halkaasuu ku hadhay xisaabta isagu geli maayo moobeelkiisuu qaadanaya dhulkiisu la noqonaya gurigiisuu la noqonaya wixii hantiya ah ee aan isbedelin ayuu dib u qaadanaya waana sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan laakiin shuruud bay leedahay xadiiskan iyo axaadiista kale laga qaadanayo shuruuddaa kow waxaa ka ah maa lahu bicaynihi xoolihii laftiisii waa inay noqdaan oo haddii xoolihii wax iska beddelaan waxa weeye dadku wax la qabaya xoolihii haddii isbeddel ku yimaado dadku wax la qabaya tusaalahaan dhulkii waxbuu ka dhisa nusbalool buu ka iibsaday baloor buu ka dhigay gurigi laba kaluu dhisay guri nooc kalea uu ka dhigay ama wuxuu soo qaatay intaasoo kiish oo daqiiqa kibis buu ka dhigay iyo sabaayad iyo roodhi buu ka sameeyey markaa dee hadda daqiiq buu soo qaatay laakiin meesha maxaa yaalla daqiiqima taalla roodhi baa taalla ama kibis baa taalla wixii baa isbedelay ama maryo waaraada buu soo qaaday khamiisyo iyo saraawiil iyo toobabu ka dhig marka wixii wax ka duwan baa yaalla bicaynihi shaygu waa inuu sidiisi yahay isbeddel waa inaanu ku iman waa shardi wey shardiga labaad xoolahaas waa inaanu xaq kale ku xidhmin oo xoolihii hadduu isagu sii iibiyo haba hayo laakiin uuba iibiye laakiin waanu wareejin lacagtoodiina waa la siiyey shayganna dad baaba ka iibsado waa la iibsaday ama wuu hibeeyey ama wuu waqfay xag kale ama wuu rahmayba nin baa rahan u haysta iyo wixii la mida xag kaloo bini aadan hadduu ku xidhmana xoolahaa loo dhowaan maayo wuxuu la mid yahay dadkii deynta lahaa kuwaasuu nasiibka la qaaday shardiga saddexaad shayga uu hayo hadduu sidiisi yahay xaq kalena aanu ku xidhmin laakiin markuu iibsanaya buu lacagtii qayb bixiy markaa buu hayaa shaygan uu hayana lacagtii qaybna waa lagu leeyahay qaybna u bixiy hadday sidaa tahay xaaladda lafteeda waxa weeye ma qaadanayo waayo lacagtii qayb buu haysta waxbaa ka soo noqonay waa shardi saddexaad shardiga afraad waa inuu nool yahay ninkii caydhoobay waa inuu nool yahay alaabtii iyo sideedii oo aanay waxba iska bedelin oo aan xag kale ku xidhnayn oo lacagteedii aan waxbaba laga bixin oo halkii taalla ayaa ninkii caydhoobay baaba dhintay mar hadduu dhintay waxa weeye yadana fa huwa uswat lghuramaa sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wa in maata almushtari fa saaxibu lmataaci uswatu lghuramaa kii wax iibsaday ee mufliska noqday haddii uu dhinto kii alaabta iska lahaa alaabtii qaadan maayo dadku la midyi xadiis cad baa sheegaya abi daawuudka ku yimi xadiidkana waynu ka fahmay oo muxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam fawajada maalahu bicaynihi cinda rajulin qad aflasa xoolihii waxa haya oo uu ag taallaa ninkii caydhoobay markuu dhinto ma isagaya ag taallaa mise kuwii dhaxalkiisa lahaa isaga ma ag taallo cinda rajulin qad aflasa waa socda kaas waxaa imanaya dad kaloo dhaxalkiisa leh ummad kalaa imanaysa marka shardigaana xadiidkannana waa ka fahmayna afartaa shardi haddii la helo nin waliba wixiisibuu la noqonayaa waxa soo hadhay ayaa la qaybsanaya wacan jaabir bni cabdilaahi radia allaahu tacaala canhuma qaala wuxuu jacala waa yeelay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku yimi qada nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu fii kulli maa lam yuqsam wax kastoo aan la qaybin faidaa waqacat alxuduud marka la qaybiyo ee xuduuddii la helo ee la sameeyo wa surifat la kala leexiya aduruqu wadooyinki iyo albaabadii falaa shufcata shufca jiri mayso shufcada waxaa la yidhaahdaa waa labadii qof ee hanti maguurta a ah wadaagayay wadalahaa mid ka midi qaybtiisa inuu iibiyo iyadoo kii kale aanu ogeyn waxaa markaa loo banneeyey markuu ogaado inuu yidhaahdo lacagtii aad ku iibisay ayaan ku iibsaday dabeedna qofkii meesha soo geli lahaa lacagta wuu celi intizaacu xisati shariiki miman intaqalat ilayhi biciwad waxa weeye kii uu ka iibiyey inuu lacagtii lagaga iibiyey hadday amanulmili tahay lacagteedii tahay inuu u celiyo dabeedna sidaa isagu uu ku qaato taasaa shufcaliga wuxuu nabigu ku xukmiyey hanti kastoo maguurta ah oo aan la qaybsan laba nin baa guri wada iibsaday guriga hal albaab baa laga galaa halkii juu leeyahay suuli ama laba suuliyo la wadaagayuu leeyahay waa hal guri oo keliya way wada iibsadeen markuu midi doonaya inuu iibiyo waa waxaa ka dhalanaysa shufco haddii gurigii ay kala qaybsadaan oo kala xidhaan oo mid walba albaab iyo wadda uu maro loo sameeyo maraafiqdiisa iyo adeegyadiisina loo sameeyo oo laba guri oo kala madax bannaan ay noqdaan markaa shufca ma jirte jaar bay noqonayan jaar ayay noqonayan jaarkuna shufca maleh shufca maleh nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dhulka noocaasee aan la qaybsan in shufca ay gelayso shufca inay gelayso waxay culimmadu isweydiiyeen dhulkii la wadaagayey hadduu noqdo dhul aan qaybsamayn bakhaar yar oo aad u cidhiidhiyo kooban ayay labadii nin wada leeyihi wax qaybsamaya ma ah shuraakay ku yihi halkan xadiiskan wuxuu sheegayaa fii kulli maa lam yuqsan wax kastoo aan la qaybin yacni waxaa ka dhalanaysa wixii la qaybiyo sida xadiis xaggiisa dambe lagu sheegay shafcadu inay galayso intaan la qaybin ayay shufca gelaysa laakiin shaygu waa inuu aqbalayaa in la qaybiyo way xadiiska xaggiisa dambe haddii la qaybiyo shufca male buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaan la qaybinna shufcaa galaysa laakiin shayga la og yahay shufcaba inaan qaybiba inaanay gelayn waa qol yaroo kooban oo aan qaybsami karin laba mitir iyo saddex mitir iyo wax la mida oo haddii la qaybiyo labada midna aan anfacay shufcadu ma gelaysaa mise geli mayso culimmadu way isku khilaafsan yihiin xanafiyadu waxay leeyihiin shufcadu waa gelaysaa qowlka muctamadka ee shaaficiyada muqaabil alasax qowlka xoogga badan ee shaaficiyadu waxay leeyihiin ma gelayso laakiin qowlka lidka ku ah isna xoog badan wuxuu leeyahay xanafiyaday raaceen way gelaysaa bay leeyihi imaamu axmed riwaaye uu leeyahay ibnu xasm iyo ibnu taymiya ay xoojinayaan iyagoo deliishanaya cumuumaadka qada nabiyu sala allahu calayhi wasalam bishufcati fii kulli shirkin min ardin aw daar nebigu wuxuu xukumay shufca inay gelayso dhul kasta iyo daar kastoo la wadaagayo ama ha aqbasha in la qaybiyo ama yaanay aqbali waa caan bay yidhahdeen halkaasay ka saareen sidaynu axaadiisanka xadiiskan iyo kuwa la midkaa ah ka arkayno shufcadu waxay gashaa hantida maguurtada ah laakiin hantida guurta ma gelaysaa mise geli mayso jumhuurtu waxay leeyihiin ma gelayso jamaahiiru ahlilcilm gaadhigii iyo wixii guurguurayay ma gelaysa buu yidhaha shufcadu waana sida jumhuurtu ay qabaan laakiin bacdu ahli lcilm oo ah riwaaya can ilimaami axmed oo bacdu lmuxaqiqiinna ay xoojinayaan waxay leeyihiin waa banaanta sida ibnu xasam iyo ibnu taymi taymiya ragga la midka ah jumhuurtu waxay ka soo reebaan manquulkaasi hadduu raacsan yahay caqaar hanti ma guurta ah marka hanti ma guurta ah oo ay la socoto maguurt oo wada socdo la wada leeyahay iyada shufcadu way gelaysaa bay yidhahdeen markaa maguurtada waxay u gashay inuu la socdo guurtada wuxuu u galay shufcadu inay la socoto hanti maguurtaa jumhuurta xaaladaasay banaynayaan laakiin xoole ama hanti guuraysa oo manquula oo madax bannaan shufca ma gelayso say jamaahiirtu ay qabaan an cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ihi asaaba waa helay cumaru cumar ardan dhul buu helay bikhaybara meesha khaybar la yidhahda ku taalla faata nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayuu u yimi yastamiruhu fiiha isagoo kala tashanaya wuxuu ku samayn laha faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah inii anigu asabtu waxaan helay ardan dhul lam usib ma helin maalan xoolo qadu weligay huwa isagu anfasu cindii minhu waxa weeya agtayda ka qaalisan xoolo ka qiimo badan weligay maan helin buuri famaa taamurunii bihi maxaad i faraysaa nebi allow qaala wuxuu uhi nabigu inshiita haddii aad doonto xabasta waad haynaysaa aslahaa asalkeeda oo la iibin maayo watasadaqta biha manfacadeedana waad sadaqadaysanaysa yani waa waqafkii wey qaala wuxuu uhi fatasadaqa biha cumar cumar dhulkii waa sadaqadaysta hayra annahu laa yubaacu asluha mooyaane asalkeeda inaan la iibinayn dhulkii walaa yuurau inaan la dhaxlayn oo dadkii dhaxalkiisa la'aanay ka dhaxlayn walaa yuuhabu cidna inaan la siinayn qaala wuxuu uhi fatasadaqa cumar wuxuu ku sadaqadaysa filfuqaraa'i dadka masaakiinta iyo wa filqurba xigtadiis iyo wa firiqaabi addoommadii in lagu xoreeyo ay wa fii faki riqaab wa fii sabiili illaah iyo jihaadka iyo wabni sabiil musaafirka iyo wadayfi martida in waxa weeye wax laga siiyo laa junaaxa dembi ma saarna calaa man waliyaha kii maamulay an yaakula minha beerta xaggeeda inuu wax ka cuno bilmacruufi sida curfigu yahay wixii macquula aw ama yucima uu ka quudiyo sadiiqan saaxiibkii hayra mutamawilin fiih mid xoola ka samaynaya xaalaanu ahayn wa fii lafdin waxaa ku yimi hayra muta'ailin xaal uu yahay midaan kayd ka samaysanayn xadiidkani wuxuu asal u yahay waqafka in wax la waqfo waqafkuna sida xadiidka aynu ka fahmayno waa taxbiisu اlasli wa tasbiilu اlmanfaca taxbiis alasl hantidii ma guurtad ahayd in la xabiso maxaa laga xabisaya inaan la iibin inaan la bixin oo la hibayn iyo wixii la mida taxbiis اlasl iyo tasbiilu lmanfaca faa'iidadeedana sabiil in laga dhigo liwajhi illah la waqfo kaasaa waqaf la yidhaahda xadiidkana wuxuu tilmaamayaa fadliga weyn ee waqafku leeyahay iyo xoolaba xoolaha loogu jacayl badan yahay in la waqfo oo cumar wuxuu yihi xoolo ka qiimo badan weligay may soo gelin kadibna nabigu wuxuu tale ku siiyey inuu waqfo iyadoo la dabaqaya qowlu llaahi tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun xadiikii bukhaariya muslim ku yimina abu alxa markay aayaddaasi soo degtay waa kii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeedna uu yidhi nebi allow anas oo uu adeer u ahayo hooyadii ummu sulaym uu qabay abu alxa wuxuu yidhi wuxuu lahaa bayruuxaa wa kaanat mustaqbilat almasjid wa kaana alnabiyu yadkhulu fiiha wa yashrabu min maain طayibin fiiha wa yastadilu fiiha beer ku xigta masjidka nabiga calayhi الsalaau wasalaam mustaqbilat almasjid masjidkay soo eegeysa hadda waxaanu idhaahnaa dhulkaasi waa eewey dee mishaadkii nebigu wajaadiis soo eegay waa dhulkii madiina ugu qiimaha badnaa santarkii wey masjidka nabigana jaarla mustaqbilat almasjid waxaa kaloo dhulkaasi uu lahaa nebigu salaaduu ku sugayo markuu salaada tukado xilliyada qaar beerta ku xigta intuu galo ayuu geedaheeda timirta hoos hadhsanayey midhaheedana cunayey wayashrabu min maa in cadbin fiiha biyo macaano ay lahaydna nebigu waa cabbaya calayhi salaatu wasalaam iyaduna waa qiimo kale inuu nebigu isticmaalay u marti ku ahaa biyaheeda iyo midhaheeda cunay waxyaabo badan bay dhahay dabeedna intuu istaagay buuri nebi allow markuu aayaddii sidaa u maqlay waxa weeye yaa rasuula allah arjuu biraha wadukraha dukraha fadachaa yaa rasuula allah xayu amaraka allah gacantaan kaa geliya dabeedna nabigu wuxuu ah, talaahaan u siiyey sidan cumar loo siiyey masaakiinta iyo qaraabada inuu waxa weeye waqaf uga dhigo saasuu ku waqfo waqafka axkaamtiisa waxaa ka mida sida xadiiskani tilmaamayo inaan la iibinayn inaan la dhaxlayn inaan la hibaynayn iyo wixii la mida abad alaabidiin inuu baaqi noqonayo waqafkaasi haddii uu baaba'o ama dayacmo ama meeshii uu ku yaallo lagaba guuro oo aan laga faa'iidaysanayn ma la beddelayaa oo meel kale waqafkii ma laga samaynay oo ka qiimo badan ka faa'iido badan ka saamayn badan mise la taaban maayo waa masale khilaafiya culimmadu ay isku hayaan xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa dadkaa lagu sadaqadaysanayo waxaa soo raacaya kii maamulayey inuu wax ka cuni karo laakiin aanu kayd ka samaysanayn iyo hanti iyo wuxuu ka ganacsado intuu ka cunaya ku filan isaga iyo qowskiisa iyo saaxiibbadii wixii macruufe aan hadduu dee maalin walba boqol nin casumo dee waa xaalad kale laakiin isaga iyo saaxiibka u yimaada iyo wixii la fahmi karo in loo ogol yahay inay u bannaan tahay xataa hadduu maalqabeyn yahay waa loo ogolyahay mar hadduu shaqo qabanayo oo meeshii maamulayo xaq buu ku yeelanayaa in wax laga siiyo wa can cumar radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi xamaltu waxaan ku qaaday calaa farasin faras fii sabiili illaah jihaadka oo nin jihaadka u baxayaan faras siiye fa adaacahu waa dayacay alladii kaasoo kaana cindahu farasku agtiisa uu ahaabaa dayacay oo uu ku dayacmo u markii dagaalkii laga soo noqday ila lagala noqon maayo caariye may ahayn wuxuu hi ninkaa jihaadka u baxaya anaa faraska siinay saasuu ku siiyey jihaadkii baa loo baxay waa la soo noqday ninkii faraskiisa isagaa laakiin cumar wuxuu arkay inuu dayacay oo aanu danaynin faaratu waxaan doonay an ashtariyahu faraskii inaan ka iibsado mar hadduu ku dayacan yahay fadanantu waxaan u maleeyey annahu shaanigu inuu yahay yabiicuhu ama annahu ninkaas yabiicuhu inuu ku iibinayo biruksin jabnaan iyo xaraash inuu faraskii ku iibinayo ayaan maleeyey buuri ifafaanihiisu ka arag fasaltu nabiya sal allahu alayh wasalam baan weydiiyey oo xaaladii buu uga warbixiyey faqaala wuxuu uhi nabigu laa tashtari ha iibsan walaa tacud ha ku noqon oo ha ku laaban fii sadaqatika sadaqadaada wain actaakahu haba kugu siiyo ha kaaga iibiyo bidirhamin hal dirham faina alcaa'ida ka ku noqonay fii hibatihi wixii uu bixiyey kalcaa'idi ku noqonayay buu la mid yahay fii qay'ihi matagiisa ama hunqaacadiis oo ah de wax laga yaqyaqsoodo wa fii lafdin waxaa ku yimi faina aladii kii yacuudu ku laabanayay fii sadaqatihi wuxuu sadaqadeeyey kalkalbi buu la mid yahay yacuudu ku laabanayay fii qay'ihi hunqaacadiis xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku wixii uu sadaqadaystay inaanay dib ugu soo noqon oo waxa weeye iska ilaaliyo inuu soo ceshado xataa hadduu lacag ku soo ceshanay mar hadduu shaygii kaa baxay oo ilaahay dartii aad u bixisay inaadan dib u soo iibsan maxaa sidaa loo leeyahy loogu diidayaa dee kii aad ku sadaqadaysatay xaraash buu kaaga iibinay ila bilaash baad ku siisa markaad tiraahda iga iibi wuxuu kuu samaynayaa qiimo dhimis badan buu kuu samaynaya uu kaa xeshoonay ilaa abaal baad ku leedahay adaa siiyey waxa uu kaa dhimayna de waa sadaqadaadii wax ka mida oo aad la soo noqonayso xadiidka waxaa laga fahmayaa inay xaaraan waana sida bacdu ahlilcilmi ay ku tageen aahiriyadae rag lamida waa xaaraan bayda waayo dee in hunqaacadii waxa weeye lagu noqdaa waa wax aad u liidata wey sharcigeennuna see nabigu yihi xadiidkii kale ama riwaayadii kale laysa lanaa maalu saw maalu suu maamaa xunmalihin waxna qabta ma ah inuu qofku hunqaaco kadibna hunqaacadiisii dib u cuno ma banaana buu idhahda xoolahaasina inaad la soo noqotaa waa xaaraan amaa jamaahiiru ahlilcilmi sida loo badan yahay iyagoo dee qawaacidda kale sharciga ku soconaya waxay yidhaahdeen waa makruuh inaad wixii aad sadaqadaysatay dib aad u iibsataan waa wax laga fiican yahay waa makruuh karaahatan shadiida taana waxaa ku kalifay markii aad sadaqadaysanaysay waxay kaaga baxday sadaqo qofkii aad siisay markuu milkiyey waxay ka mid noqotay hantidiisa hantidiisay ka mid noqotay markanaad ka soo iibsanayso qof hantidii baad lacagtaada ka bixinaysa marka sadaqadii aad soo ceshatay ma aha laakiin alaabnin iska leeyahay adigu haddaad doonto ku sadaqadayso laakiin mar hadduu kaa guddoomay isagaa iskale hanti nin uu leeyahay baad ka iibsanaysa bayc iyo sharana haddii shuruuddiisa loo ilaaliyo wax bannaan bay ahayd halkaasay jumhuurtu marinayaan marka waxay leeyihiin wax dhiba male waxa weeye xagga xaaraantinimaynta inuu dib u soo iibsado laakiin waa laga fiicanya in la yska ilaaliyo ayaa fiican karaahiyay ku qaadeen laakiin saynu sheegnay daahiriyadu waa xaaraan bay leeyihiin lagu noqon maayo waana sida xadiiska laga fahmayo waan ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu alcaa'idu ka ku laabanaya fii hibatihi wixii uu bixiyey kalcaa'idi wuxuu la mid yahay kii ku noqonayay fii qayihi hunqaacadiisa oo intuu hunqaaco hunqaacadiisa dib u cunaya ayuu ka dhigan laysa lanaa maalu saw tusaale xun malihin tusaale xun malihin masaladani tii hore sadaqaday ahayd sadaqaday ahayd tanina waa hibada labaduba waxay isugu tagayaan in wax laysa siiyo ayay isugu biyashubanayaan shubanayaan markaa culimmada qaar way kala qaadaanoo qofka aad wax siinayso hadduu miskiin yahay waa sadaqo hadduu yahay qof aan miskiin ahayn laakiin aad uga jeeddo min baabi alikraam aad karaamaynayso soo dhowayn sooriye waxaynu u naqaano taana hadiyad baa la yidhahda hadiya ayaa la yidhahda hibaduna iyadu waa caam waa ka caamsantaha xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofku inuu wixii uu bixiyey uu la noqdo ku laabtaa inay xaaraan tahay dhaqan wanaagsanna aanay ahayn waayo maahmaahda lagu maahmaahay ama tusaalaha la sheegay baa laga fahmaya sidii midahu qaacadiisa ku laabanaya ayna waa lagu tusaaleeyey oo waxaa lagu tusaaleeya waxa ugu liitaah oo ilaahay labada tusaale kitaabkiisa u eyga ku tusaaleeyey waa laba xaaloo aada u liita mid cilmi xambaarsan oo aan ku camal falayn ka maali اlkalbi maal ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha ka maali اlximaar kaasoo dameerka laakiin watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin walow shiئnaa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ilى اlardi wاtabac hahwa famaثaluhu ka اlkalb ninkii cilmiga la siiyey ee cilmi xoorka noqde tuuray ay baa loogu maahmaa ay baa loogu maahmaa laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin hibadu waxa aad bixinaysaa laba xaalo wey wixii in lagaa guddoomay iyo inaan lagaa guddoomin haddii lagaa guddoomay oo wixii aad bixisay kii aad siinaysay uu gacanta ku dhigay noqoshada aad kala soo noqonayso waata xadiidku ka hadlay oo waxay leeyihiin culimmadu sida qofku waxa weeye markuu hunqaacay hunqaacadii uu afkiisa ka soo saaray ay bannaanka u timi uu dib afkii u marinayo u celinayo ayaa waxaa la mida shaygii aad walaalka gacanta ka gelisay baa dib gacantii uga soo qaadaysa marka waxay leeyihiin jumhuurtu xadiiska waxaa lagu qaadayaa wixii aad bixinaysay ciddii aad siinaysay markay gacanta ku dhigto ida qubid almawhuub wixii la bixinayay marka gacanta lagu dhigo markaasay masaladan imanaysa waana se nawowi ku macnaynayaan haddii laakiin aad tidhaahdo waan ku siiyey laakiin aan qacanta laga gelin waa ballanqaad waan ku siinayaa wy marna waad siiso waad u dhiibtay wata xadiisku sheegaya bay leeyihi marna waad u ballanqaad laakiin maad sii waxaad tihi waxaasaan ku siinaya dhulkaasaan ku siinaya kaama guddoomin kaama hayo xaaladda noocaasa waxay leeyihiin in la fuliyo ballantaa fiican bay yidhahdeen in ballanta la fuliyo waa jumhuurta ayaa fiican haddii la baajiyana xaaraan ma ah hadday baaqatana xaaraan ma gaadhsiisna laakiin waa laga fiicanya sunnuhuna waa inaad fuliso bay idhahde sunnuhuna waa in la fuliyo wey waa sidaa loo badan yahay culimmada qaar dhinac kaley ka eegeen oo waxay yidhaahdeen waa waajib haddaad ballan qaadda inaad fuliso ballan haddaad qaadda inaad fulisaa waa waajib waayo calaamaadka munaafiqa waxaa ka mida aayat lmunaafiqi alaa ida xadaa kadab wa ida wacada akhlaf hadduu ballan qaado ballantii waa jabinay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun halkaasay qoladaasina ka baxeenoo waxay leeyihiin waa waajib haddii la ballan qaado in la fuliyo marka hadduu gacanta ku dhigo iyo haddaanu gacanta ku dhigin labada mar walba shaygaa la soo celin maayo haddaad ballan qaaday waa inaad bixisaa haddii aad bixisayna waa inaadan la soo noqon sidaas ayay qoladaasina ku tageen culimmada qaar tafsiil bay geliyeen oo ku salaysan masalada ku salaysan oo ah markuu ballan qaadayay hadday daacad ka ahayd oo ay dhab ka ahayd waxa weeye xaaladdaas uu baajin kara ninbaa ballan qaaday dabadeedna xoogaa intii laysa sugayay baa xisaabo kale ku soo baxeen dabeedna buu isu ega wuxuu war hawlo ka waaweyn baa kuu yaalla ballantaa ma oofin kartid laakiin markuu ballan qaaday ku talagalay uu ku talagalay shaydaankiibaa isugu yimi xisaabaa soo baxay duruufaa laga yaaba inay ku yimaadeen wax dhibama laba yidhaah biniaadamkana way ka dhacda ninkii waxa weeye markii qaadhaanka layska uruurinayay arkay dadkii oolo anna kunka igu qor buu isna yidhi anna kunka igu qor markii loogu tegay meeshuu joogay buu war caydh jibootaan ku kakakeenayna jibbadii unbaa na qaaday buui laakiin markaan xisaabtamo kun iyo waxu dhow toonna ee waxaasi jamacaha ka hadhi jamacaha ka hadhi marka culimmada qaarna tafsiirkaasay gelinayeen munaafiquna waxay yidhaahdeen xadiisku sheegaya waa ninka ballan aan u oofinayn qaadaya ee waxa weeye ballamaha qabanaya ee og inaan u oofinayn kaas baa looga jeedaa laakiin ka ballanta gelaya ku talagalay laakiin asbaabo kale u baaqanaya isagu soo geli maayo an nucmaan ibni bashiir radia allaahu tacaala canhuma qaala wuxuu hi tasadaqa waa igu sadaqadaysta calaya korkayga abi aabbahay bibacdi maalihi xoolihiisa qaar ka mida faqaalat waxay tidhi ummii hooyaday camratu bintu rawaaxa cabdillahi bn rawaaxa walaashi oo nucmaan dhashay laa ardaa raalin noqon xataa tushiida waxay la hadlaysaa bashiir ibni sacd oo saxaabiya oo nucmaan dhalay raalli noqon maaya xataa tushiida ilaa aad markhaati gelinayso rasuul allaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle marka waxay ahayd minyaradii bay ahayd bashiir ibnu sacad saxaabigaasina xaas kale oo ka weyn oo ubad ka waaweyn leh ayuu waxa waxaweye lahaa markaa wiilkeedii nucmaan oo ragga ka yaraa oo ay dhashay oo dee laakiin iyadoo ay ku xisaabtamayso bay tidhi xoolo gaara ah ha la siiyo welibana mudduu meermeerinay riwaayaadka qaar waxaa ku yimi sanad inay istaba socdeen waan siin doonaa buu idhaahda iyaduna way la daba istaagtay nucmaan sii maalinkii wuu yidhi waan siiyey bay tidhi ma yeelaya ilaa nebigu uu ogaado nabigu u ogaado fainalaqa bi waa ila tegey aabbahay ilaa rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam liyushhidahu si uu u marageliyo calaa sadaqatii wixii uu siiyey faqaala lahu rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxau ku yidhi afacalta haada sidaa miyaad u samays biwaladika ubadkaaga kullihim dhammaantood qaala wuxuu uhi laa maya qaala wuxuu uhi nabigu itaqu llaaha alla ka cabsada wacdiluu cadaalad sameeya fii wlaadikum ubadkiin farajaca abi aabbahay waa laabta faradda waa celiya tilka sadaqa sadaqada ayadaa waa celiya wa fii lafdin waxaa ku yimi falaa tushhidnii hay markhaatigelin idan markaaba mar haddaadan ubadkaaga wada siin markhaati hay gashan fa innii anigu laa ashhadu markhaati ka noqon maayo calaa jawrin eex la samaynayo markhaati ka noqon maayo wa fii lafdin waxaa ku yimi faashid markhaati gasho calaa haadaa eexdan aad samaynayso hayrii cid kale markhaati ka dhigo xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ubadka cadaaladii loo sameeyo taana nebigu aad buu adkeeyey calayhi salaatu wasalaam ubadka inaan la kala soocin bal ninkii uu nebigu soo booqday calayhi salaatu wasalaam ee uu u yimi wiil uu dhalay oo aad u yar baa u yimi dabeedna intuu wiilkii qabtay oo dhunkaday buu wuxuu saaray dhabtiis in yar kabacdi gurigiisuu joogaa nabigu calayhi salaatu wasalaam in yar kabacdi inan yar oo dee wiilkii la da'a oo uu dhalay baa iyaduna soo ororday aabbahay u timi iyadii intuu soo qaaday oo aanu dhunkan oo aanu waxa weeye dhabtiisa saarin buu iyadana dhinaca fadhiisiyey carabta waa la iskaga yaqaana ablaha inay ka naxaan ama iska fogeeyaan nabiguna waa arkaya calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku uri maa cadalta baynahuma inanka iyo inanta cadaalad umaad samay maxaad u malaynaysaa xoolo laga yaabaa in laysku qabsado cadaawadii ka dhacdo cuquuqul ka dhaco imaamu axmed wuxuu u daliishaday ubadka haddii wax la siinaya in la simaa inay waajibtahay in la simaa inay waajibtahay oo mid haddii wax la siiyo kuwa kalena in la siiyo xaaraanna ay tahay in qaar wax la siiyo qaarna loo diido xataa hadday kuu kala wanaagsan yihiin oo aad kala jeceshahay markay xoola noqoto way siman yihin jumhuurtu waxay yidhaahdeen imaamu axmed waa ku khilaafeen maalikiye iyo shaaficiye iyo xanaabilo waxay leeyihiin waa sunne in la kala soocaano waa karaahiya bay yidhahdeen waa laga fiican yahi taana waxay u daliishadeen alfaadda qaar waxaa ku yimi fa faashhid calaa hayri sidaynu arkayni dad kale markhaati geli waxay idhaahdeen hadday xaaraan tahay nebigu muxuu u leeyahy anigu markhaati ka noqon maayo cid kale markhaati ha laga dhigto si ay hawshaasi u socoto halkaasay ka saareen waxay kaloo daliishadeen abibakar baa inantiisii xoola siiyey iyadoo aan ka qaadan waa caaisha radia allahu tacaala canha iyadoo xoolihii aan la wareegin ayaa geeridii ku timi abibakar bakr dabeedna waa la hadla wuxuu hi caaishaay xoolihii aan ku siiyey haddaad la wareegi lahayd intii aan noolaa waxa weeye sidaasaad ku qaadan lahayd laakiin hadda xoolahaasi waa xoolo dhaxal cid kalena kula wadaagi maysee walaalka iyo walaallada hablihii iyo wiilasha aad walaala ahaydeen ayuunbaa kula qaybsanaya marka waxay yidhahdeen xadiiskaasina wuxuu tusayaa abi bakar caaisha inuu xoolo siiyey ubadka kalena aanu siin laakiin maadaamaanay la wareegin xoolihii inay markii dambe dhaxal ay noqdeen masaladuna waxaa waxa weeye ay u dhowdahay in xaaladdu waayo mafaasid badan iyo dhibaato badan baa ka dhalanaya in hawshaa la adkeeyo oo waalidku aanu ubadka kala soocin sida dhacda waxay culimmadu ka soo reebeen duruufi hadday timaado kii guursanayey kii waxa weeye duruuf gaaray ku timi uu guursanayey uu xanuunsanaya ubad iyo carruur buu leeyaho ma shaqaysan karo duruuf buu qabaa waa madyuun uu daymoobay dayntii baa laga bixinayaa uu guursanayaa iyo wixii la mida ah, kii duruuf gaara qaba duruuftaa awgeed in loo siinayo laakiin waxay ka siman yihiin inaan lagu kala soocay an cabdlahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam caamala waa la macaamilay ahla khaybara dadkii khaybar joogay waa yahuudi bishadri maa yakhruju minha wixii ka soo baxayay kala barhkii oo min amarin midho ah aw zarcin ama dalaga amarku waa geedihii waaweynaa geetimareedkiiy wixii la mida zarciguna waa dalagii kale wey wuxuu nabigu la macaamilay markii khaybar uu qabsaday meel beero badan bay ahayd ilaa haddaba waa meel aad u beero badan wey madiinay hoos tagtaa nabigu waa la macaamilay calayhi salaatu wasalaam geedweyntiina timirtiiyo wixii la midka ahaana in la waraabiyo oo la dayactiro waa musaaqaadka waxa loo yaqaano ayuu nabigu kula heshiiyey zarcigana siidhkii iyo abqaaliddii iyo beeriddiina khudaartiiyo wixii la midka ahaana in la zarciyo athamar iyo zarc marka thamarna musaaqaad baa lagu sameeya in la waraabiyo iyo wixii soo raacaya zarcigana waxaa lagu sameeyaa musaaraco in la beero ayaa lagu sameeyaa waana laba mas'alo oo waaweyn oo fuqahadu ay baabaystaan walow shaaficiyadu musaaqaadkana ay baabaystaan waayo musaaraca ma aaminsanaan musaaqaadku waa waraabinta dhirtii waaweynadii la waraabiyo iyadu waa ijmaac sida ibnu qudaama iyo ibnu xasm iyo culimo kale ay soo naqliyeen musaaqaadka dhirtii waaweyneedee jirtay in cid lagula heshiiyo inay ka shaqayso waraabiso dayactirto midhaha ka soo go'a boqolkiiba labaatan kala badh boqolkiiba soddon boqolkiiba lixdan wixii lagu heshiiyey inay qaadanayso marka haddii ay waxbaba soo bixi waayaan qolana xooggii bay khasaaraysaa qolana dee waxa weeye hantidii kale midhihii geedihii ay lahaayeen wixii ka soo gaaya bay ku khasaaroobiyeen kaasi waa musaaqaat layskuma khilaafsanaa shaaficiyaduna isagay baabaystaan ka labaad waa almusaaraca musaaracadu waa maxay waa dhulkii in la beero wixii ka soo baxaya wax ka mida mushqaayadii laga dhigto qof baa waxaad leedahay dhulkaasaan kuu dhiibay inoo beer markaad inoo beerta waxa ka soo baxa konton iyo konton baynu kala qaadanay fifty fifty marka haddii halkiis ka soo baxo maxay u kala qaadanayaan shub iyo shubbay u kala qaadanaya tobankiish hadday ka soo goodo wixii ka soo gaa way kala baranaya haddii waxbaba laga waayana midna wuxuu khasaaraya xoogga midna xooluhu khasaaraya waa mushaaraka wey musaaracadaas shaaficiyadu waa diideen walibana laba xaalay u kala qaadaan haddii ninkii dhulka lahaa uu siidhka keenayo iyada musaaraca la yidhaahdaa agtooda kama bannaana laakiin haddii musaaqaadka la raaciyo oo geedihii waaweynaa marka lagu heshiiyo meelaha u dhaxeeye banbannaan haddii meelaha wax lagu beerayo way bannaan tahay bay yidhahda laakiin siidhku waa inuu ka yimaadaa kii dhulka lahaa musaaraca la yidhahda haddii siidhku ka yimaado kii dhulka lahaa siidhku hadduu ka yimaado kii shaqaalaha ahaa oo uu u yimaado kii dhulka lahaa uu yidhaahdo siidhkanaan dhulkaaga ku beeraya waxa ka soo baxana waa kala qaybsanaynaa taana shaaficiyadu mukhaabaray u yaqaanaan iyada waxay yidhaahdeen xaal laba ma bannaana ama musaaqaad ha la raaciyo ama yaa la raacin iyada marnaba ma bannaana marnaba ma bannaana culimmada kale waxay leeyihiin ama siidhka shaqaaluhu ha keeno ama ka dhulkala ha keeno iyadu wax saamayna male ba yidhahdeen musaaracaduna haddii ay tahay dhulka wixii ka soo baxayey barsantage ayaa lagu kala qaadanaya oo lagu shuraakoobaya waxa weeye wax dhiba male bay yidhahdeen waa sida maalikiyadu ay qabaan xanaabiladu ay qabaan abi yuusuf iyo maxamed ibnuxasan ashaybaani labadii saaxiiba abi xaniifa ay qabaan imaamu nawowi uu dooranayo madhab ahaan ma aha laakiin xadiis ahaan waayo xadiiskani waa ku cadi min amarin aw zarcin baa li kalena waa lagu cadi ibnu surayj oo aimmadii shaaficiyada ka mida khaaabi ibnu khusayma oo muxadiiintii shaaficiyada ka mida waxa weeye way banneeyeen way banneeyeen axaadiista tilmaamaysaana aad bay u badan tahay an raafic bni khadiija radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahay akar alansaari ansaar kuwa ugu badan xaqlan xagga beerta ugu beera badan fa kunnaa waxaanu ahay nukri kuwa kireeya alarda dhulka calaa anna lanaa annaga inay noo sugnaatay haadihi tan qaybtan inay annaga noo sugnaatay oo wixii ka soo baxay inaanu leenahay walahum yagana inay u sugnaatay kuwa kiraysanaya haadihi meel cayiman farubamaa akhrajat waxaa laga yaabaa inay soo saarto haadihi qaybtani ay wax soo saarto walam tukhrij haadihi qaybtan kalena aanay waxba soo saarin fanahaana can dalika taa nabigu waa noo diiday faamaa bilwaraqi lcagmiya fidamiya falam yanhanaa nabigu nooma diidin walimuslim waxaa ku yimi can xandalata bni qays qaala wuxu uhi saaltu waan weydiiyey raafica bna khadiij waxaan weydiiyey can kiraa'i lardi dhulka in la kireeyo bidahabi dahab dinaarkii iyo wlwariqi dirhamki iyo fidadii ayaan weydiiyey faqaala wuxuu uhi laa ba'sa bihi wax dhiba male waa bannaantahay inamaa kaana naasu inkalabamaah dadku waxay ahaayeen yu'aajiruuna kuwa ku kireeya calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam xilligii nebiga dhulka bimaa cala almaadiyaanaati gacmaha waaweyn ama laagaha waaweyn waxa agteeda ah iyo wa aqbaali ljidaali laagaha yaryar ama qacmaha yaryar hortooda wixii ah ee ka soo baxa iyo waa ashyaa'a qaybo oo min azarci dalaga ka mida ah ayay ku heshiinayeen fayahliku haada kan waa halaagsamay wayaslamu haada qaybtan dhulka ka midina way badbaadayso waxbaa ka soo baxaye walam yakun linnaasi dadka uma ahayn kiraaun dhul la kireeya ilaa haada qaabkaa mooyaane qaab kale ma jirin falidaalika sidaa darteed zajara canhu nabigu waa diiday fa amaa shayun shay macluumun laysla yaqaano madmuunun la damaanad qaadayo falaa ba'sa bihi wax dhiba maleh xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa waxaynu hore uga soo hadallay dhulkii inaad qof u dhiibto oo aad kula shuraakawdo oo aa ku heshiisaan waxa ka soo baxaynu kala qaybsanayna midna uu dhulka leeyahay midna tacabka leeyahay waataynu ka soo hadalnay waxaa la yidhaahdaa musaaraca way bannaan tahay laakiin waxaasi hadduu cayiman yahay oo dhulkii la yidhaahdo inta qacmaha xigtana ama meelaha biyoqabatinka godan ama meelaha noocaasana anigaa iskale wixii ka soo baxa ama kii dhulka lahaa ha yidhaahdo ama kii waxa weeye shaqaynaya ha yidhaahdo dhulka intiisa kala adaale taa lama ogola waayo waxa ku jirta waxa weeye bakhtiya nasiib waa ku nasiibso marka waxaa laga yaabaa qaybina inay waxesho qaybina waxa weeye ay waxweydo dadkii shuraakada ahaa lama ogola waxaa la ogolaya tii aynu soo sheegnay beerta dhammaanteed wixii ka soo baxa kalabadh baynu u leenahay marka wax yar iyo wax badan wixii ka soo baxa waa la kala qaybsanaya taa waynu soo fahmay xadiidku wuxuu ka hadlayaa dhulka haddii la kiraynay maxaa lagu kiraynaya waxaa lagu kiraynaya waxaynu u qaybinaynaa dhowr qaybood baynu u qaybinaynaa haddii lagu kiraynayo lacag dhulkaa waan kaa kiriyey sanad laba sano shan sano toban sano bil walba intaasaad bixinaysa sanadkii intaasaad bixinaysa shantii sano intaasaad bixinaysaa iyadoo hadal male waayo nina wuxuu qaadanayaa lacagtiisa midina dhulkii ayuu ku shaqaysanaya taasi waa mid jumhuurtuna waa bannaynaya waana si xadiiskanu tilmaamayo shay macluuma madmuuna laysla yaqaano wax dhiban male masalada labaad dhulkii waxaa lagu kireeyey waxa weeye raashin raashinkaasi hadduu yahay mid la ysla garanayo ama beerta kii ka baxaya ha noqdo ama mid kale ha noqdo dhulkaasaan kaa kireeyey laakiin waxaan kaaga kiraynayaa laba sano waxaan kaa doonayaa boqol kiish oo heeda heeddaasi tii ka soo baxaysa ha noqoto ama yaanay noqon haddii lagu beero tii ka soo baxday ha laga bixiyo ama suuqa ha laga soo iibiyo mar walba boqolkii shooheeda baa la yska doonaya lacagtiibay la midta iyaduna wax dhiba male beerta ama ha ka soo baxayso ama yaanay ka soo bixin yani wixii lagu beeraya ha noqoto wax dhiba male waxaa la diidayaa un beerta waxa ka soo baxaya la sugo xaaladda saddexaad waa in wax sii daysanoo beertii ka mida lagu kareeyo wax sii daysanoo beertii ka mida tusaale ahaan in la yidhaahdo waxa weeye beertaas ee dhulkaa waan kaa kireeyey kiradana waxaan bixinayaa wixii ka soo baxa wax ka mida ayaan bixinaya taa lama ogolo waayo kiradii baa majhuula wixii soo baxayey ee la bixinayay ayaan la garanay taasaa mamnuuca oan bannaanayn wixii kale qaybaha kale sidaynu tilmaannay waa bannaan tahay marka masalada haddaynu soo koobno dhulka kirayntiisoo lacag lagu kiraynayaa waa bannaan tahay wixii ka soo baxayay haddii lagu mushaarakeeyana kii dhulka lahaa iyo kii shaqaynaya ay ku mushaarakoobaan oo bersentajna ay ku heshiiyaan iyaduna waa banaanta waa musaaracadii ama waa mukhaabaradii aynu sheegnay in waxa weeye lagu kireeyo wixii ka soo baxayey oo aan la ogeyn inay soo baxaysa inaanay soo baxaynna lama ogolo waayo kiradii waxaa la doonayaa wax cayiman oo la garanayo inay tahay beerta waxa ka soo baxayaana maxay noqon doonaan la garanayo taana lama ogola axaadiista qaar baa si cad u diiday wanaha nabiyu sal allahu alayh wasalam can ilkiraam in la kireeyo nabigu waa diiday laakiin xaaladdaasaynu ku qaadayna in lacag lagu kireeyo ama wax madmuunana xadiiskana aynoo sheegay wallahu aclam wsal allahu waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslam